بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maantay oo bishii hijriyadu ay tahay shan iyo tobankii muxaram kun afar boqol iyo afartan iyo lixdii hijriyada islaamka ku beegan bishii toddobaad labaatan iyo kowdeed laba kun labaatan iyo afartan xaggan waxaa noogu bilaabanaya kitaabkeeni saddexaad ee fiqhiga madhabka alimaam ashaafici raximahullahu tacaala Eh, kitaabkan laftigiisa waa mukhtasar ama waa kitaab kooban laakiinse badanaa fiqigii kitaabta qori jirta waa ku qoran yahay wuuse kooban yahay hordhaca shiikha waxaan akhrin doonaa insha allah taariikhda shiikha inaan iska inaan wax ka sheeg sheegno hordhaca kitaabkan aan akhrino insha allah biri oo sniinaan rajeynay biriso sniin maa talaada miso sniin beriyoodsi inayna si fiican ogu sii bilowna insha allah ehm, shiikheena kitaabka waxaa la yidhaahdaa alimaam alfaqiih alqaadi zaahid alwaric abutayib shihaabuddiin axmed axmed ibn alxasan ibn axmed alasfahaani albasri waxaa lagu yaqaanaa abi shujaac allah u naxariisto shiikhu wuxuu ku dhashay basra magaaladii la dhihi jiray sanadkii afar boqol soddon iyo afar bay yidhaahdaan culimmadu sanadkii afar boqol soddon iyo afaraad ayuu shiikhu basra ku dhashay waalidkiis ayaa ku dhashay baa la yidhaahdaa asfahaan sheekh caalim ah oo faqiih ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu deeqay cilmi iyo aqoon badan qaadi ahaa ayuu ahaa sheikhu raximah llahu tacaala kitaabkan aadka u nafaca badan ee silsiladda culuumta fiqhiga shaaficiyada markii la akhrinayo beyska u noqonaya ayuu sheikhu qoray caalamka islaamkana meelo badan baa laga dhigaa kitaabka wadamo badanoo caalamka islaamka ka midana waa lagu qaataa shiikhu wuxuu dhintay raximahullahu tacaala inta badan way isku haystaan xilliguu dhinta shiikhu culimmadu mar boqola waxbay sheegtaa laakiinse waxaan leenahay shiikhu wuxuu dhintay yaa la yidhi sanadkii shan boqolaad sanadii shan boqolaad buu shiikhu raximah ullahu tacaala ismaaciilow war waxaadin soo demiya waxaad damiye warxaddan soo damiye ayib markan caalimkaas ayuu shiikhu ahaa kitaabka hore isaga sii gelaynaa haddii aan la idmo maadaama kitaabka mukhtasar yahay waana arki doontaan shiikha muqadamadiisa wuxuu shiikhu ka yidhaahdo maanta darsigaan qaadano iska koobnaanayaa waxaan ugu talagalnay ciddii magaranaysaa darsigii hore dhamaystiratay ama soo fahamtay inay imtixaanka soo galaan soo diraan ardaydu ku dhawaad afartameey ahaayeen wax gaaraya marka hadda ilaa dhowr iyo toban diin laga hayo waxay ka dhigan tahay maanta ilaa galabta ilaa iyo caawa ilaa beri inta hore in si fiican loo soo diro warkaa waa idin dhacay soo maa siaa kitaabkan u bilowno si aan u ogaana ardayga kitaabkana qaadanaya kii hore intuu keenay ama intuu fahamsan yahy aad u mahadsanyahy ardadii soo dadaashay oo isu kallifay inay si fiican usoo dhegaystaan si fiican usoo fahmaan kitaabkii hore kadibna kasoo shaqeeyey darajaad fiican bay keeneen waxaanse aada usii rajeynayaa in dusha lagaga shaqeeyey dusha in imtixaanka lagaga shaqeeyo aan rajeynayaa maxaa yeele qofkuu diinta baranayo suuliyadda kuwaad waxa weeye inuu mas-uul iska yahay asagu intaas qofka baraysaa ciyaalka iskuullada dhigta waa aragteen ardada iskuullada dhigta macnaha hadduu sii jeesto howlay hiday baa lagu qaadaya su-aalihii ka shaqayntooda ii sheegay kan iyo amaa haddaad diin baranaysa xalqad tunkaa lagu saaray mas-uuliyaddaadi adaa mas-uul iska ah baa lagu yiri haddaa marka boqol keento laakiinse kitaabkaa kasoo koobiyeysay boqolkaaga waa qaadanaysaa laakiinse boqol cilmiya maadan qaadan haddaa intaad dadaashay oo soo akhriday kadibna aad maskaxda ka shaqaysay oo konton aad keentay konton adaa ka nasiib fiican oo ka tayab fiican kaa boqolka keenay kitaabka ka egtay maa yanfac haddaa kitaabka eegeysa marka dadaal badan bixi insha allahu tacaala kitaabka muqadamadiisaan iska dhiganaynaa saan beri subax si fiican ugu sii bilowno darsiga magaranaysaa koowaad بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaasuu idinkaga bilaabayaa soo maa alxamdu mahad lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina uunka rabbiga uu ahaa sala allaahu allaha u naxariisto wasalama allaha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeenna muxamedin muxamed ahaa khaatami annebiyiina nebiyada kii lagu khatimay ahaa wa calaa aalihi ehelkiisana korkooda naxariisi nabadgelye ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisana korkooda nabadgelye ha ahaato ajmaciina dhammaantood amaa bacdu faqad qaala alqaadi abu shujaac qaadigaas imaamka ah ee caadilka ah ayaa abushujaac la dhihi jiray axmed ibn xusein ibn axmed al asfahaaniy raximahu allahu tacaala waa shaaficiye sa'alanii waxa i weydiistay bacdu alasdiqaa'i asxaabta qayb ka mid ah baa i weydiistay xafidahum allaahu tacaala allaha xifdiyaa an acmala inaa u sameeyo oo u qoro oo u allifo mukhtasaran kitaab kooban mukhtasaran kitaab kooban marka waxaan darsigaan baranaynaa waa kitaab kooban baase oo dhanba hadduu kooban yahay waa in marka wuxuu shiiku akrinaya lagu koobsadaa si fiican ayada loo faahfaahiyaa aan wax badan la gelin si fiicanna loo wada darsigiisana dhammayntiisa magaranaysaa la soo dhoweeya xaggan waxaa ka fahamtay kitaab sanad loogu talagalay la akhriyo maaha kitaab shan bilood in loogu talagala akhriya maaha kitaab logu talagala bil laba bilood in lagu akhriyo weeye mukhtasar mar hadii la yidhi warkaa waa ku dhacay soo maa mukhtasarkaasoo ku saabsan fil fiqiga ku saabsan fiqigaasoo calaa madhabi alimaami imaamkii ashaaficiyi ee shaafici la oran jiray madhabkiisi ku saabsan muxamed ibni idriisa raximahullahu eh, maxamed ibnu idriis weeyaane raxima raxmatullaahi tacaalaa calayhi naxariistii alle korkiisa ha ahaatee iyo wa ridwaanuhu iyo raalli ahaanshihiis marka fiqigaan qorayo fiqigii imaamu maalik ma aha fiqigii imaamu abi xaniifa ma aha fiqigii imaamu axmed axmed ibni xambal heeh ma aha fiqiga wey fiqigii calaa madhabi alimaami ashaaficiyi radia allaahu canhu shiikhaas weeye mukhtasarka aan qorayo ayagoo ayagoo ah fii gaayati alikhtisaari koobidtan ugu magaranaysaa ugu magaranaysaa ugu dambaysa inta wax la koobi karo meesha ugu dambaysaanoo koobaya wa nihaayat aliijaazi soo uruurin meesha ugu dambaysa anoo soo uruurinaya kitaabka marka kitaabku waa kitaab hee la soo koobayo wey ah, kitaab faahfaahintiisu dheer tahay adiladii adila wata dheerar badan ma aha kitaab kooban wey maxaa shiikoo u koobta kitaabka waxaa u koobay liyaqruba suu ugu dhowaado cala almutacallimi kii baranayay ardaygii baranayay si ugu soo dhowaado darsuhu dhigashadiisu raacashadiisu ardaygii kitaabka dhiganaya si raacashadiisu ay ugu soo dhowaato wayashulu ay ugu sahlanaato cala almubtada'i kii bilowga ku ahaa fiqhiga kii fiqhiga bilowga ku ahaana say ugu soo dhowaato hee xifduhu kitaabka inuu dhakada ka qabto ah, kitaabka sheikh ibnu shujaac shiikhu wuxuu ugu talagalay in dhakada laga qabto aad baa u koobay buu yidhi koobitaankeedina laba masalaa keentay masalada koowaad maxaa weeye ardaygii waxbaranayay inuu u fududaa oo u soo dhowaado labo wayashula cala almubtada'i cala almubtadi'i xifduhu kii ma garanaysaa bilowga ku ahaa fiqigana heeh inuu xifdiyaa loogu talagalay buu yidhi sheekh raxima allahu tacaala waaya wa an ukhira inaan ku badiyo bay iga codsadeen inaan ku badiyo fiihi kitaabka inaan ku badiyo min ataqsiimaati qaybqaybinta abla ablaynta qaybqaybinta inaan ku badiyo sheega markii markii shay weyn lagu dhiibo markii lagu dhaho bog qur-aana xifdi ama laba bog qur-aana ah, hal mar ma ku xidinaysaa maxaa ku samaynaysaa saddex ay saddex sadaar saddex kalaw sadaar waa jabinaysaa soo maahan jabintaas maxay sahlaysaa shayga inaan qabato sheikhu marka wuxuu yidhi waxay iga dalbadeen waa an ukhira inaan ku badiyo fiihi kitaabka dhexdiisa hee min ataqsiimaati qaybqaybinta inaan ku badiyo kitaabka iyo wa xasri lkhisaali wa xasri lkhisaali iyo xasri soo koobid aan soo koobo alkhisaali masaa-isha ku jidha ama arrimaha ku dhex jira inaan soo koobo intaasay ga dalbeen inaan masaa-isha soo uruuriyo masalada faahfaahsan aanan keenin haye labo kitaabkana aan ku badiyo qaybqaybinta si loo xifdiyo loo fahmo faajabtuhu waan ajiibay faajabtuhu waan ajiibay ilaa daalika baan ajiibay oo maxaa u ajiibta sheikhow daaliban xaal aan ahay mid dalbaya lithawaabi ajar mid dalbaya ilaahay anoo ajar ka dalbaya oo cid kale aan waxba ka doonaynin ayaan hee kitaabkan saa ku qoray halkan marka waxa ka fahmaysaa shayga lilaahi in loo qabtaahi waa shay wax la yaab la weeye waxay yidhaahdaan culimmadu maa kaana lilaahi wixii alla dartii loo sameeyo daama joogto ayuu noqdaa joogto watasala wuuna xidhiiraa wixii ilaah dartii loo sameeyo joogtuu noqdaa wuuna xiriirsamaayo ma kala go'o wamaa kaana ligayri illaahi wixii ilaahay dartii aan loo samayna hee inqataca wuu kala go'aa wanfasala wuuna soocmaayo bannaan buu u kala baxaa ma sii raago marka markaa cilmi baranaysid ilaa dartii u baro haddaa si kale u barto inaad shiikh noqotidii in makaa shiikh in lagu dhaho aad rabtidii wilaadka u banneeya iyo in arabsidiyo waxyaabaa la halmaala beran cilmiga haddaa beratidna aakhiro ciqaab inuu noqdaa khatara soo ma jeedid waaya raaqiban raaqiban waaya waxaan u dal waxaan u aqbalay buu yidhi arrinkaas daaliban rajeyn aa rajeynaya darteed lithawaabi ajar raakiban doonid aan doonaya darteed ilallaahi ilaahay xaggiisa aan ka doonaya subxaanahu ceebonan ka hofnaayo watacaalaa sareeye fi tawfiiqi waafajin uu i waafajiyo lisawaabi arrinka saxda ah innahu alle calaa maa kii yashaau uu doono qadiirun waa alle awooda wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun waa mid hee uturid badan uturid badan khabiirun arrimahoodana khabiir ku ah oo ka warhaya ilaahay wuxuu og yahay intaa muuqata koow wixii qalbiga kuugu jira labo wixii kugu soo dhici doona qalbiga saddex waxaan qalbiga ku soo dhacayn hadday ku soo dhici lahaayeen intaasu alle subxaana watacaala waa ogyahay ah, afalaa yaclamu haye idaa buchira maa fi lqubuuri waxusila maa fi suduur ina rabbahum bihim yowmaidin khabiir khabiir weeye alla subxana watacaala marka bini aadanka waxaa ka qarin karto ilaahay lagama qarin karaba maxaa yeelay intaasan kuguwa soo dhicin shaygiiba waa ogyahay alla subxaana watacaala marka waa kudhacay soo maa marka qofka waxaa la rabaa ficilkiisa iyo hadalkiisa inuu miisaan saaro maxaa ajar kasoo maxaa ajar ka soo gaarahaya maxaa dembi ka soo raacaya labada masalo inuu iska hubiyaa qofka la rabaa waaya darsigeena halkaas maanta ku joojiyey muqadamadaas baan ku joojinaynaa maanta darsiga waxaan rabnaa markaan wixii beriya ka dambeeya kitaabka si nool u socodsiino marka weli dad baan fursado siinayna waxaan siinaynaa fursado in ay soo dhammaystiraan waxyaabaha laga rabo hadaa bilaahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin